alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala على calaa وعلى wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaa inoogu dembeeyey xadiiskii caaisha ayaa inoogu dembeeyey ee ku saabsanaa qisadii hinda iyo su'aashii nebiga ay weydiisay calayhi asalaatu wasalaam horta nuskhada daarulminhaaj waxay qoraysaa wa baniika ayay qoraysaa xagga markaa nusakha bukhaarigana kollay nusakh fara badan oo nusakha nuskhadii abidar iyo ti abilwaqti iyo ibn casaakiri ay ka mid yihiin waxay ku yimaadeen wa baniika iyaguna ku yimaadeen marka nuskhada abidarna waa la fadilaa marka saas aawadeed sida markaa fiicani waa baniika weeye nuskhada daaruminhaajna kolay kitaabkan iyadaa ugu fiican xagga sixada marka macnaheedu wuxuu noqonayaa khudii qaado anti adigu wa baniiki ay maca baniiki ubadkaaga la jirkooda waxaad qaadataa maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruufi macruuf xaalaad ku dheehantay qaado marka waxay noqonaysaa waawgu waawlmaciya waa baniiki marka la yidhahdo xadiidkanna masaa'il baa laga qaadanayaa masaa'isha lagala baxaayo waxaa ka mida ruuxii xaq leh oo xaqiisii ee ku guulaysta oo aan cidisiinnin mas'alatu dafar masalada la yidhaahdo weeyaane inuu qaadan karo cid buu xaq ku leeyahay aan ishkaal lahayn dabeedna xaqii uu ku lahaa ama maalkii uu ku lahaa ayuu markaa in u dhiganto oo ninkaasi leeyahay buu helay inuu qaadan karaa laga daliishadaa mas'alatu dafar baa la yidhahdaa waana mas'alo marka hore culammadu isku khilaafsan yihiin waxayna ka leeyihiin saddex qowl qowl odhanaaya xaqiisa waa qaadan karaa walow qofkaasi yaanu ogaanbi iyo qowl odhanaaya maye marna ma qaadan karo waa inaanu gacantiisa isagu iska isticmaaline waa in loo xukumaa oo xaakim uga gooyaa laakiin marka aanu odhan anaa oofsanaya anaa isu xukumaya oo anaa marka waxa weyaan yani isu fulinaya waa ynan odhan waayo fasaad baa ka imanaya bay yidhahdeen marka saddan lidariica waa ynan tan noocaasoo kale la samayn qowlka saddexaad wuxuu leeyahay haddii lagu aaminay oo ruuxani mu'taman yahay la aaminay iskama qaadan karo laakiin haddaan markaa lagu aaminin waa qaadan karaa maalu leeyihun buu helay laakiin wax isaga lagu aaminay maa laakiin haddii lagu aaminay ammaanada waa inuu oofiyaa culammadaa tafsiilinaysa waxay u deliishadeen xadiiska sheegaya addi alamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak ammaanada u gud kii ku aaminay hana khiyaamaynin kii ku khiyaameeyey xadiiska caynkaa sheegayay u daliishadeen marka waxay yidhaahdeen haddii lagu aamino xaalka caynkaasa markaa isagu iskama oofsan karo oo xaqiisa iskama qaadan karo xadiiskaasaa lagaga reebaya buu ilahay laakiin haddii kale qadarkii xaqiisa ahaa waa qaadan karaa suuradaasoo kale ma soo gelayso wax uu ruuxu aanu hubin inuu xaq u yeelanayo taasoo kale ma soo gelayso oo mas'alatu dafar baan ku fulinayaa yacni mid laga yeelayo maa calaa kulli xaal gabadhani dee maadaama ay tahay haweenay uun markaa nin qabo waxay ku leedahay marin iyo masruufba waa ku leedahay marin iyo masruufba waa ku leedahay wax ku filan haddaanu siinin qadarkii ku fillaa inay ka qaadato xoolihiisa xaalka caynkaasa inaan dhibi ku sugnayn baa xadiidku daliil u yahay nabiguna hadalkan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cala sabiil fatwa laa cala sabiil qadaa waxaa jira afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam tafsiil baa ku sugan yacni marba sibuu nebigu wax u sameeyaa mar wuxuu ku sameeyaa cala sabiil fatwa mar wuxuu ku sameeyaa cala sabiil qadaa yacni waxa weeye axkaamo kala duwan baa jira culammada kutub gaaray ka qoreen afcaalu rasuul sala allahu aleyh wasalam oo horena markaa kutubaa laga qoray casrigana waa laga alifay kutubo marka mawduuca ku saabsan waana baxsi marka hore lagaga waramo kutub usuul lagaga hadla weeye marka qaybta sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam laga hadlaayo ayaa markaa la sheegaa masalada ku saabsan afcaalu rasuul sala allahu aleyh wasalam iyo tafsiilka ku sugan in calaa sabiil fatwa ay taho calaa sabiil qadaa aynay ahayn waxaa u daliila dee arrinka ay sheeganayso caddayn lama su'aalin ciddii marka ay ku wajahnaydna lama weydiin miyuu u qirayaa mise uma qirayo haddii waxa weeye aan loo qirinna caddayn lama su'aalin marka maadaama umuuraha noocaasa aan la hubsan oo xukunkun loo sheegay waxay noqonaysaa fatway noqonaysaa waxay u dhacaysaa waxaad sheegaysaa hadday jirto yacnii sidaas yacni yeel waa ku bannaan tahay fatwa ahaan haddaynay jirin dee kuuma bannaana macnuhu saasuu u dhacaya riwaayadan aynu sheegnay inay markaa muctamadka tahay waxa markaa ubadka loo soo qaaday oo marka waxa weeye inay la mac yihiin loogu daray dee masruufka ubadka la masruufayana iyadaa dee kasii mas-uuloo marka waxa weeye markaa u qaadaysa waxa ku filan maadaama ay yaryar yihiin kuwa marka la masruufaya de yaryar iyada ayaa marka waxa weeye mas-uulka ah marka nafteedo keliya inay u qaaddo maahee ciddan ay wax u karinaysee wax markaa ay u maamulaysa laftooda inay uga qaadi karto ayaa markaa masalada soo gelaysa maadaama iyadu ay mas-uul ka sii tahay mas-uul hoosaaneed ka sii tahay waxaa laga qaadanayaa macruuf baa lagu qayday inay wax ku qaadato halkaana culammadu waxay kala baxaan qaacido qaacidadaasi waxay alcurfu muxakam ama alcaadatu muxakama qaacido sharciyo weyn oo qawaacidda waaweyn ee shanta ah ka mida ah alqawaacid alkuliyat alkubraa ee shanta ah bay ku jirtaa curfiga ayaa xaakim laga dhigaa waalcaadatu muxakama caadadana waxaa laga dhigaa xakam yacni markaa iyada wax lagu xukumaayo oo sida caadada ku sugan baa xukunka u dhacaya kollay dawaabid iyo shuruud bay leedahay shuruudday leedahay waxaa ka mida ah caadadu waa inaynay ka hor imanayn sharciga ka hor imanayn ee hadday sharciga ka hor imanayso marduuday noqonaysa mid marduuda ay noqonaysa marka qadarka la yaqaane macruufka ah ee masaariifta idinku filan ka qaadaa macnuhu dhacaya in curfiga ka baxsanoo curfigii ka dheeraada haw tallaabin marka wixii markaa ka badan qadarka macruufkee la yaqaano in laga tallaaba marka wuxuu noqonayaa mamnuuc bilmacruufna nusuus fara badan baa ku soo aroortay xataa mucaasharadii waxaa lagu qayday yucaashiruuhunna bilmacruuf ya yani waxa macruuf baa lagu qayday tamtiicii saasi eg infaaqii saasi eg yani marka macruuf baa lagu qayday marka horena de curfiga waaba la amray wamur bilcurfi yani macruufka amar marka qaacidadaasi waa qaacido guud adilo badanna waa leedahay culammaduna waa u dariishadeen adiladeeda marka in curfiga xakam laga dhiga ayaa laga dariishadaa oo masaa'isha wixii nas aan lahayn curfiga iyo caadada sida loo bartay baa lagu eegaya wixii daliil leh ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi daliil wixii loo hayo waxaa lagu xukumaya bixasabi daliil laakiin tafaasiisha umuuraha ku saabsan yani waxa weeye waxaa loo sii xukumaya curfigaa lagu xukumaya daliil gaara ah haddayna mar lahayn oo masalan qabdigii muxuu ku xasilayaa sharcigii wuxuu sheegay taqaabul qabdigii waxaa loola noqonayaa shaygaa miyuu qabsadoo la wareegay oo qabdigii miyuu dhacay imkaashyada ribowiga ah marka la ysku iibinaayo oo isku jinsi ay yihiin dee qabdi iyo misli baa loo shartiyaa tamaasul iyo taqaabud saynu hore usoo sheegnay ya markay kala jinsi yihiin laakiin isku cillo yihiinna waxaa loo shardinayaa yadan biyad taqaabud in la kala qabsado qabdigii muxuu ku dhacayaa bima yaxsulu qabdu waxaa loola noqonayaa curfiga wix curfiga loo yaqaano qabdi ayaa qabdi noqonaysa caam ahaan culammadu waxay yidhaahdaan eh, wixii manquulaad ee la naqlinayo waa in marka waxa la kaxaystaa ee lala wareegaa ama la raraa yani waxaweye saas wixii marka waxaweye hanti maguuraan ah. ama caqaaraad iyo wax la mida iyaga waxaa markaa qabdigu noqonayaa in waxaweeye eh, qofkan kale wixii ka yaallay inuu kala baxo yani markaa furihiisana uu la wareego takhliya lala yimaado masalan buu ruux ka iibi guriga alaabtiisii baa taalla ruuxaa hore alaabtiisiibaa gurigii weli taalla inta waxa weeye markaa takhliyada uu samaynayo oo markaysaga uu isagu ka guurayo wixiisa ka saarayo qofkana furaha ku wareejinaya qabdigii ma dhicin laakiin qabdigu wuxuu dhacayaa markuu sameeyo atakhliya inuu u khaali yeelayo marka hore u banneeyo wixii ka yaallay ka qaato mar labaadkana uu markaa ku wareejiyo yacni furo iyo wax la mid ah duuriyi haddii kaloo fure aanu lahayn wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye markaa takliyada inuu u sameeyo ayuu qabdiga u xasilaya wahaakada waata markaa uu yidhi markaa ibnu cusaymiin uu ka odhanaayo alqawaacid aldahabiya wa kulu maa ataa walam yuxadadii bisharci kalxirzi fabilcurfi xdudii yacni wax kastoo yimi oo waxa weeye aan lagu xadidin sharciga aan xad loogu yeelin xad mucayana aan loogu yeelin sharciga waa sida xirsiga oo kale weeye xirsi mili ee marka la tilmaamaye yani curfiga ku xadid curfiga ku xadid marka ashyaada nafaqaadka ku saabsanna curfiga lagu xadidaya lagu eegayaa wahaakada haddii laysku qabto qaadiga ayaa laysula tegaya qaadigaa xukumaya marka waxa weeye calaa xasabi yani intay noqonayso masalan ninkii baa wuxuu yidhi wax ku filan baan siiyaa gabadhina waxay tidhi wax igu filan lama siiyo masaladii qadaa bay noqotay qaadiga isula tegayaan qaadigaa weydiinaya maxaad siisaa yani waxay ka kooban yihiin iyo miciishadiisa iyo waxa uu haysto iyo xaaladaas yani isagoo kale iyadoo kale intaasoo kale inuu ku masruufaa kifaaye matoo ma ku filanta markaa dabeed marka haddii laysku qabto qaadigaa u xadidaya odhanaya kulla yowm waa inaad intaas siisaa wahaakada xadiiku wuxuu sheegayaa ina abaa sufyaana rajulun shaxiix culammadu waxay dhahen bakhaylnimadu waxay noqonaysaa wixii xuquuqa in la manciyo xaq ku waajiba qofku inuu manciyo bixin waayo markaasay noqonaysaa bakhaylnimo noqonaysa laakiin wax alle wixii ku waajibkaa ruux hadduu wada bixiyo hadday zake tahay hadday infaaq tahay hadday kheyrkeed tahay oo xaq ku waajiboo ku baaqday aanu jirin deeqdiisa kale yaynay badnaanbee ma noqonayo bakhayl ma noqonayo bakhayl ma noqonayo xadiidka lix yo sagaashan can ibni cabbaasin can inabiy sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdullahi bni cabbaas wuxuu nabiga ka soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam xaal nabigu uu yidhi man sawara suuratan ku kastoo sawiro suurad taswiir sawira fa ina allaha mucadibuh ilaahay waa cadaabayaa xataa yanfukha fiiha aruux wuxuu ilaahay cadaabayaa ilamaa iyo ruuxaa sawiray uu naf ku afuufo naf geliyo waa la cadaabayaa walaysa binaafikhin fiiha abadan mana aha markaa mid ku afuufaaya naf ku afuufaya ma aha abadan weligii mid ku afuufaya maaha marba haddaanu markaa weligii naf ku afuufayn ilaa intuu naf ku afuufayana la cadaabaayo xaasilka ka imanaya wuxuu noqonayaa waa la cadaabayaa weligiiba ayaa la cadaabaya xadiiskan cabdullaahi bnu cabaas nin musawiroo wax sawiri jiray oo taswiirta kasabka ka qaadan jiray sawirruu samayn jiray ninkaasi markaasaa uu maciishadda kala soo bixi jiray markaasaa waxa weeye cabdullaahi bnu cabaas uu ku inkiray dabeedna wuxuu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan kaaga sheegayaa xadiis dabeedna xadiiskan buu u sheegay ninkii waxay ku noqotay arrin aad u culaysay ku noqotay marka xadiiska loo sheegay oo waciidkaa loo sheegay ilaa aw awcawlaado isbedelay markaasaa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi haddaad kollayba diiddo wax kale mooye inaad sawirka samayso dhirta iyo waxaan naf lahayn sawir laakiin wixii nafle iska jir wixii naf leh iska jir xadiiskan waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha nool ee naftale in la sawiraa inay xaaraan inay bannaanayn baa laga qaadanaya waana caam anwaacda sawirkao dhan inay caam ku tahay ayaa xadiisku eh, ku tusinaya ku kastoo wax sawira iyo taswiir kastuu sawiro waayo man oo shardiyo ah ayaa laynoogu sheegay manta shardiyaduna cumuum bay faa'iidaynaysa oo lab iyo dhadigba waa soo gelayaan lab iyo dhadigba waa soo gelayaan waa caam qur'aankana waa laynagu sheegay manta in markaa labka iyo dhadiguba soo gelayaan man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba yacni min dakarin aw unthaa waman yaqnut minkunna dumarkii iyadoo la sheegaya zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa haddana man lagu isticmaalay marka mantu waxay faa'iidaynaysaa cumuum shakhsi kastoo wax sawira ayaa soo gelaya suuratanna waxaa soo gelayaa aya suura suurad kastaa soo gelaysa wixii aan noolayni ma soo gelayaanoo suurada la sawiro waxaan noolayn la sawiraa iyadu ma soo gelayso ee wax kastoo nool oo la sawiro ayaa soo gelaysa waayo suuratan waa nakira fii siyaaqi shart waa nakiro siyaaqu sharti dhacday qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi sharti tufiid alcumuum nakiradu hadday siyaaqu sharti dhacdo cumuum bay faa'iidaynaysa marka waxaa laga qaadanayaa taswiirta wax nool la sawiraa inay markaa tahay mid xaaraana farqi waxaan kale lahayn taswiirtaa la sawirayaa inay tahay noocay culammadu odhan jireen maa lahu dillun wax hadh leh tamaasiisha iyo waxyaalaha la midka ah sida loox la qoray oo sawir laga dhigay sida dhagax la qoray oo sawir laga dhigay sida waxaweeye marka waxyaalo yacni caagag iyo wax la midoo la sawiro oo marka waxaweeye suurad yacni wax nool laga dhigay yacni kullu daalika inay soo gelayaan waa waxay culammadii hore ka cabiri jireen yacni maa lahu dillun sawirka har ka yacni haddii bacadkaa la dhigo har buu yeelanaya noocaas culammadu waa isla oggolaayeen inuu xaaraan yahay axaadiistana soo gudagelaayo khilaaf yacni daciifa wuxuu ku soo arooray waagii hore yacni nooca markaa aan harhka lahayn ee marka waxa weeye maro lagu sawiraayo ama marka gidaar lagu sawiraayo ama marka waxa weyaan xaashi lagu sawiraayo iyo wax la mid a ah. yacni naqshadda caynkaa lagu dhigay taas waxa weeye qowl shaad ah oo bacdi ay ku tageen baa markaa jira oo markaa odhanaya isagu marka waxa weye markaa eh, xaran ah laakiin sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen salafan wa khalafan waa inuu isaguna xaaraan yahay waayo adilada dawaahirteeda ku tusinaysa inaynay bannaanayn cumuumaadkiina waa ku soo arooreen bale waxaa jirta adilada qaarkood oo markaa waxaweye tilmaamaysa noocan naqshada ah yacni markaa tilmaamaysa ayaa markaa jira saas aawadeed baa sawirkii guriga nabiga sala allahu aleyh wasalam ku sugnaa marada ku sawirnaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in marka waxaweye sawirka yani waxaweye la dejiyo yani sawirkana marka waxa la kala jexjexo yani saasuu marka amray sidaas ayuu marka amray bacdu yidhi waa jiraan sawirku hadduu markaa yahay mid la ihaaneeyo lagu tumanayo kale xaalka noocaasa dhibi kuma sugnaa saas yidhi oo ilaa raqman fii sawbin marka u daliishaday laakiin calaa kulli xaal taasna culammadu waxay markaa badiba u badiyaan in waxaweeye yacni markaa sawirku inuu wada xaaraan yahay oo waxaweeye intuu markaa suuradnimadiisu baaqi tahay inaan marka waxa la oggolayn yacni saas yadaabay marka u badiyaan laakiin bacdi ka soo reeba suura almuhaana suurada lagu tumanayo oo kale yacni marka in aynay markaa iyadu eh, dhib lahayn haysashadeedu laba masala meesha ku sugan masale waxay ku saabsan tahay taswiirta marka hore in la sawiro masalena waxay ku saabsan tahay haysashada sawirka la haysto labada mid walba adilaa diidaysa midna waa sawiraadda la sawirayo marka hore midna waxa weeye waa haysiga la haysanayo weeye marka haysiga la haysanayana adilada qaarkood baa diidayso waxay tilmaamaysaa guriga sawirku yaallo ama ku sugan yahay inaan malaa'igtu soo gelayn ayay markaa sheegaysa marka taasna waxa weeye haysigana adilada qaarkood baa markaa diidaysa oo markaa waxba mancinaysa adiladana cala kulli xaal waa caam casrigan cusub waxaa soo kordhay yacni marka kamaradaha waxa la yidhahdo alkamira ama fotogaraafi ay ka cabiraan waxaa kaloo soo kordhay kadibna waxyaalahan marka asuur mutaxarika oo waxaweeye qofka markaa laga duubaayo yacni taasna waxaweye waxay ka mid tahay waxyaalaha iyaduna soo kordhay mid walba markay timaaddo xoogaa khilaaf baa geli jiray laakiin culammadu waxay markaa u badan yihiin in cumuumaadka ay ku jirto oo dhammaan la wada diidaayo dhammaanna taswiirtii la diidaayay inay ka mid noqonayso hadday tahay taa kamaradaha hadday tahay iyo hadday tahay tan kale qofka laga duubaayo ee waxaweye dabeedna marka waxa la kaydsanayo yacni mid walba waxay noqonaysaa noocii la diidayay markiisa waxay noqonaysa marka cumuumaadka inay gudagelaysaa in la yidhaahdo iyadu sawir ma aha oo waxa weeye ma soo gelayso sawirkii waxa weeye sax ma aha sax ma aha yacani waxa weeye eh, waa in markaa nusuusta dawaahirteeda iyo cumuumaadkeeda la camal siiyo weeye qofkuna marka waxa weeye sawirka samaynaayo dee camal buu la imanayaa maaha markaa lama mid aha muraayaddii markaysaga qofku lama mid aha yacni waxa weeye uu isugu eegayey dabeedna markuu ka dhaqaaqo yani waxaweeye wax alla wax ku sugan ayna jirin yani tii lama mid aha culamada qaarkood waxay basiga mubaashirkoo kale ma garanayso haddii aan la kaydinayn oo waxaweeye sidaa qofka inta loogu qabto yacni waxaweeye wax markaa la kaydinayo aanay ahayn shabax way ku yeelan kartaa yacni waxaweeye markaa noocaas way ku yeelan kartaa waa ka duwanti yani waa waxaweyaan fawsaan iyo waxay yidhaahdeen waa basi mubaashir marka waxawe dhibi kuma sugna yani saasoo kale yidhahdeen laakiin haddii la kaydinaayo shaki waxaanu lahayn inuu sawirkii la mid yahay sawirkii inuu la yahay ayaan shaki marka aanu lahayn ayaanu shaki lahayn haddaba yani waciidday sheegayaan nusuusta taswiirta tilmaamaysa axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa inuu markaa dadka ugu cadaab daran yahay yacni cidda marka wax sawirta ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun yacni waxaa ka mid ahaa kuwa markaa wax sawiraya dadka kuwa ugu cadaab ka daran maalinta qiyaame waxaa ka mid a ah kuwa wax sawiraya xadiidkanna waa sheegaya waciidka man sawara suuratan fa ina allaha mucadibu kii suurad sawira ilaahay waa cadaabayaa ilaa uu ruux ku afuufaa la cadaabayaa yacni marnaba ku afuufi maayo marka waxaa ka dhalanaysa waa mucadabun abadan weligiiba waa la cadaabaya ayaa markaa ka imanaysa sidaas ayaa markaa ka imanaysa marka waciiddo daran ayaa saas ugu soo arooray oo laynagu dilay marka waxaa laga qaadanaya inay tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn waayo yacni markaa dembiga haddii waciid khaasi ku yimi oo si gaara naar loogu goodiyey cidda la timaada waxaa laga qaataa inuu min kabaa'ir dunuub yaho dembiyada kuwooda waaweyn ka mid yaho aanuu sakhiiro ahayn taas yadaaba laga qaata kanna waxaabuu sheegaya xadiiskanna weligiiba dee in la cadaabaayo maadaama uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fa ina allaha mucadibuhu xataa yanfukha fiiha ruux walaysa binaafikin fiiha abadan xaasilka ka imanaya muxuu noqonayaa fa huwa mucadabun abadan weligiiba waa la cadaabayaabaa ka imanaysa waxaynu se ogsoonnahay ruuxu haddii aanu gaalnimo ku dhiman inaan marka waxa weeye cadaabku abad alaabaad inaanu noqonayn ayaa la ogsoonyahy marka taas aawadeed bay culamada qaarkood ku xambaareen kii xalaashaday in marka laga tilmaamayo laakiin wejiga caynkaasoo kale oo istixlaalka lagu xambaarayo nusuusaha sidaa ku yimi culamada muxaqiqiinta qaarkood waa diideen alimaam axmed ibnu xambal waa la yaabay cidda marka waxa nusuusaha sidan oo kale ah cidda mustaxilli ku xambaartay oo waxaweeye marka aad iyo aad buu baciidsaday waayo dembiga marka la sheegaayo inuu cuquubada caynkaasa la kulmaayo ruuxa sameeya maxaa loo sheegayaa waxaa loo sheegayaa si ciqaabtiisu inuu adag yahay dadka loogu tilmaamo cuquubadiisu inay adag tahay in dadka loo tilmaamaa looga jeeda waxaana la ogsoon yahay sakiiro kasta yacni oo dembinimadeeda laysku waafaqsan yahay walow sakhiiraba ha noqdee haddii la xalaashado in lagu gaaloobayo yaan lalaba iman oo la samaynbe istixlaalka la xalaashadaa lagu gaaloobaya kabiire ha noqoto ama sakhiire ha noqoto marka sidaas aawadeed yacni marka arrinkii ku saabsanaa in xukunka in arrinka la adkaynayo la tilmaamayo dembi aad u weyn inuu yahay yacni meesha ka iman mayso maxay ku kala duwan yahay markaa dembigan aadka u weyn oo ama qatli ah ama waxa waxaweeye dunuub kale oo la mida ah ama taswiir ah yacni iyo maxay ku kala duwan yihiin adna sakhiira haddii istixlaal lagu xidhayo ta kale manaadka istixlaal lama sheegin marka culamada qaarkood haddaba waxay yidhaahdeen abadiyada waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye marka la yidhi abadan baa la cadaabayaa bacdu ahlicilmi waxay dariiq kale mareen oo odhanaya waa sabab keensanaysaa khuluudka abadiga ah maanicu u diida haddaanu jirin maanica u diidaana muxuu noqonayaa asluliimaan qofku inuu ku dhinto aslu tawxiid ama asluliimaan asalkii iimaanka walow iimaankaasi haba yaraadaba eh inuu ku dhinta waa maanic min alkhuluud alabadi waa mid u diidaaya khuluudkii abadiga maxaa laga tilmaamaya markaa waa sabab keensan lahayd khuluudka maanic ka baajiya haddaanu jirin maanicuna wuxuu noqonayaa ka baajinayaa inuu waxaweeye asalkii tawxiidka ama iimaanka walow haba yaraadee inuu ku dhintay kaasuu noqonaya masalan waxaanu garanaynaa yacni qaraabanimadu ama zawjanimadu waa sabab keensanaysa dhaxal ka keensanaysa oo nasabkii dee waa la isku dhaxlaa sida loo kala dhow yahay weliba hadda maaragta zawjanimadii waa laysku dhaxlaa wahaakada maalan haddii la yidhaahdo sababtaasi waxay keensanaysaa dhaxal azawjiya dhaxal bay keensanaysaa in laysku dhaxlo waa haddii maanicaanu ka baajin laakiin maanic hadduu ka baajiyo ikhtilaafu diin meesha taallo dee zawjaynkii isma dhaxlayaan oo midkood hadduu dhinto ka kala dhaxli maayo hadday kala diin noqdaan maanic baajiyey dhaxalkii ayaa yaalla meesha marka sababnimada iyaday taallaan maanic baajin karaa marka tanna culamada qaarkood waxay mareen waa sabab keensan lahayd waaritaan uu naarta ku waaro ruuxaa badheerka wax u dilay alqaatil alcamdi ama kaa wax sawiray iyo waxa la midka ah haddii maanic u diida aanu jirinoo asalkii tawxiidka ama iimaanka aanu ku dhimannin ee haddii maanicaasi uu yaallo asalka tawxiidka iyo iimaanka uu ku dhinto ku waari maayo maanica ka baakiyey maanic ayaa ka baakiyey yacni ariiqaasi maslagaasi waa masla qawi culamada qaarkoodna waa mareen weji kale waxay tahay in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa zaman badan buu ku sugnaanayaa abadka marka la sheegaayo ama khuluudka la sheegayo meelaha khuluudka ku soo arooray meelaha abadka ku soo aroorna waa saas leed oo waxaa la odhanayaa waa khuluudun duuna khuluud waa khuluud khuluudkii weynaa ka yar baa la odhanaya ama khuluudu ahli lkabair ilaa khuluudu ahli lkufri ama waxay ka cabiraan culammadu mugsi tawiil ayaa looga jeeda abadkana macnahaasaa laga tilmaamaya waayo waa dhacdaa in abad la yidhaahdo iyadoo loo jeedo eh, inaanu markaa waxa weeye abadkii aan xadka lahayn eh, inuu yahay yadaan looga jeedin walan yatamanawhu abadan yahuudda markuu ilaahay sheegaayay wuxuu idhi weligood ma tamaniyayaan oo ma jeclaysanayaan geeri abadkaasi wuxuu u dhacayaa intay adduunyada joogaan buu dhacayaa aakhira ma soo gudagelayso iyadoo abadan la yidhi waayo dee aakhire markay naarta galaan waxay ka mid yihiin gaalada tamaniyaysae jeclaysanaysa inay dhintaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk haddana aayadda kale maxay sheegaysaa walan yatamanawhu abadan marka abadka mar walba ma aha yani kii waxa weeye aan xadka lahayn ee noqonaayay abad alaabaad yani noqonaya maaha ee abadku mar buu u dhacaa yacni muddo badan in laga tilmaamayo mar buu u dhacaa marka halkanna saasoo kale in lagu xambaaro waa weji markaa jira weji marka waxaa jira weeye yani marka in saasoo kale lagu xambaaro oo markaa lagu fasiro marka waxa weeye sawirka hadda wakhtigan aad baa kolay loo fudaydsaday aad iyo aad bayna u fara meelaha markaa sawirada kasabka inuu ruuxu kasab ka dhigto oo ku shaqaysto sawirkaas oo meel marka waxa weeye wax lagu sawiro uu yidhaahdo waxaan kala soo baxayaa maciishada iyo kasabkaan kala soo baxayaa yacni mid bannaan maaha qofkiina ma kala eegaayo cidda uu sawirayo waxa weeye ciddii markaa u timaadaba waa sawiraya waxaanu samaynayaa marka waxaweye xaaraantii inuu ku caawinayo dadka mihno iyo shaqana ka dhigtay xoolaha marka uu ku qaadanayaana waxay noqonaysaa mid xaaraanay noqonaysa mid aan bannaanayn ayay markaa noqonaysaa marka waxaweeye in laga shaqaysto oo la yidhaahdo yacni markaa meel sawirla'a baan furanayaa si aan dadka ugu sawiro dabeedna marka anna kharashkayga uga qaato yani waxaweeye yani saasayna marka u bannaanayn adigaan dee dumarka qaar baa la iga shegay inay yidhaahdeen ku mashquula adug dimadayadu ka raaleha u shawatee isagaa dee dembiga qaba marbuu marka masaladaas ka warama dee Eh, taas ku saabsan waxa weeye ruuxii markuu munaasabaadka tago sawirka la sawiraayo yacni waxa weeye waa inuu marka hadduu u diidi karayo waa inuu u diidaa oo xaalka noocaasa mar hadduu awoodi karo inuu u diido waa inuu yidhahda iga daa waxay noqonaysaa min baabi inkaari ilmunkar man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatix bilisaani markaa saas ayay markaa noqonaysa waa hadduu markaa waxa qudro u leeyahay oo arrinkaa awoodi karay haddii waxa weeyaan markaa kale oo ruuxu markaa waxa weeye aanu awood u lahayn yacni meel isagoo iska joogaa laga yaabaa biduuni cilmihi waqtiyada qaarkood dee in marka la sawiro aanu kaba warqabin ama marka uu og yahay laakiin aanu inkiri karin oo dee cidda sawiraysa marka waxa weeye yacni markaa cid u diidi karayo ayna marka waxaan ahayn isaguna meesha hadalba aanu kulahayn yacni meeshana waxa weeye marka uu mulsam ku ahaa ama wax la mida ah yani marka aanu kana bixi karayn yani xaaladda noocaasoo kale ah dee wuxuu noqonaya marka macduur buu noqonaya macduur ayuu markaa noqonaya marka siduu isaga ilaalin karo inuu isaga ilaaliyo ayuunbay markaa noqonaysaa wixii uu awoodi kari waayo waxba markaa kama saara laakiin isagoo awood u leh oo ku inkiri karaya yani waxa weyaan inuu markaa daaye ma aha waxyaala aan xataa marka waxaweyan xaajo aan loo qabin saasa ayaa xataa sawiradii marka waxayan hadda la geliyey waxa weeye aroos baa ama waxa munaasaba markaa guur iyo wax la mida baa la isugu imanayaa dabeedna marka waxa kamarada la keenaya dadka kale maxay kaga intifaacayaan maxaa faa'iide ugu jirta maxay ka dheefayaan marka waxyaalaha noocaasa waxa weye waa wax markaa yani aad iyo aad loogu tawasacay weeye waxyaalaha marka waxaweyan yani ay dadka qaar samaynayaan in waxaweeye marka sawirkii shaashadaha in la dhiganayo in marka waxaweye mar walba wax la sawirayo yani ta noocaasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo waxaweye marka layska ilaaliyaa oo waxaweye marka sawirkan lagu tawasucay ee aadkii aadka loo ballaarsaday waa in layska jiraa wax laga reebaya waa jiraan sawirka oo kow waxaa laga reebayaa caruurtu waxyaalaha lucabul atfaal waxyaalahay ku ciyaaraan caruurtu ee sawirada ah caruusadihii ay samaysan jireen iyo ashyaada la midka oo kale yacni waxyaalaha la midka ah ashyaadaasoo kale waa laga soo reebayaa waayo caaisha radia allahu canha wa ardaaha maadaama da'deedu ay yarayd markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday waxay lahayd lucab waxyaala ay ku ciyaarto ayay lahayd oo waxa weeye markaa sawirradaas ah. nebiguna kuma inkirinoo uma diidin waxaa laga qaataa cumuumkan yacni haysashada sawirradaasoo kale la haysto inaan marka waxa dhibi ku sugnayn caruurtii marka ay ku ciyaarayso yani marka carruurtii haysato ay ku ciyaarayso inay dhib lahayn ayaa marka waxa laga qaadanaya inkastoo culammada mucaasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen noocan marka hadda yani aadka marka waxa weeye qofkii aadka ugu eeg ee markuu halkaa ku sugan yahay cagagan markaysaga in tasawurka laga dhigay aad moodaysaba markaad ka fog tahay inuu yahay qofkiiba yani ka noocaasa noocii hore marka waxaweeye loogama qiyaas qaadan karo ee iska bidaa'iga ahaa ee waxaweye markaa mudaahaadkiisu kan waa sii badan yahay marka waxawe qiyaaskana waa inay markaa labadii shay siman yihiin marka taasoo kale loogama qiyaas qaadan karo culamada qaarkood way yidhahdeen bacdu culamaa alkibaar saas yadaa waa yidhaahdeen calaa kulli xaal masalada lucab alatfaal iyadu waa mas'alo waxaweeye daliil baana laga reebay masaa'il kalaa jira oo ku saabsan yacni waxyaalaha yacni dhugmantiska aan looga maarmayn ee loo baahan yahay sida baasaboordayaasha iyo sida waxaweeye markaa waxyaalaha markaa ku saabsan umuraha la xidhiidha ee waraaqaha marka waxaan yani lagu sameeyo ee waxaweeye markaa qofkii laga rabo haddii sawirkii aanu markaa lahaynna laga yaabo inaanu loo qaadanayo inaan rasmi ahayn ta noocaas oo kale ah iyada marka waxaweye waxay noqonaysaa mid macduura sawirka yani lacagaha ku sawiran iyaduna waxay noqonaysaa mid marka waxawa cudurdaar loo haysto haysashada lacagta la haysanayo ama marka xukuumaddu marka hore inay ku samayso sawirada yani marka waxa nool ay ku samayso sawirkooda way ku dambaabaysaa iyadoo cudurdaar u heli mayso laakiin dadkii marka lacagtii lagu sameeyo sawirkaas inay lacagtii isticmaalaan oo lacagtii sitaan oo lacagtii haystaan oo sawirkaas marka waxa uu noqonayaa mid ay macduur ku yihiin dembina ayna ku qabin dembina ayna ku qabin ayay noqonaysaa wakadalika markaysa marka waxyaalaha la halmaala markaa shahaadaadka iyaguna waa saasoo kale iyaguna caynkaasay noqonayaan shahaadadiina waxaa la yaqaanaa nidaam ahaan waa inay sawir yeelataa ruuxuna inuu ku intifaaca ayuu rabaa hadduu markaysaa markaa meel la tago hadhow waxaweeye marka waxaa loo qaadan karaa haddayna sawir lahayn inayn marka waxa rasmi ahayn ayaa loo qaadan karaa marka intifaacii halkaas waxba marka waxaan iyagana ka baaqanaya marka waxay culammadu ay fatwoodeen marka culammada kibaartii waxay marka fatwoodeen ahlu sunnuhu yacni sawirka mujrimiinta laftooda haddii marka waxa weeye xaajadu keensato dadka mujrimiinta ah ee la baadi doonaayo in la sawiro iyadana marka waa bannaanaanaysa bay yidhaahdeen yacni waxaweye si loo qabto oo marka waxaweeye dhibtoodii looga taxadiro taasna waxaweye ahlucilmigu waa fatwoodeen calaa kulli xaal axwaashaas waxay noqonaysaa waxyaalo mustahnaada oo laga reebaayo ayay noqonaysa ashyaada laftooda marka waxa weeye in yacni la isticmaalo ma aha waana de gaalada markiisa marka weeye marlabaadkana labaadkana waxa weeye dee dadka marka waxa weyaan cawraadkoodii baa qaarkoodba muuqanaya oo waxa weeye markaa yacni waxa weeye wakhtiyada qaarkood marya ku dhegsan iyo wax la marka lagu soo saaraya oo dumarro iyo wax la ay laga dhigaya marka waxa weeye salaamadu waxay ku jirtaa in waxaweye walow madaxba yaan loo yeelin in marka waxa layska jiro yani markaa qaabka nooca loo samaynayo ayaa kolay nabadgelyada ku jirta sawirka wixii kolay aan madax lahayn madaxa haddii laga gooyo yani waxaa axaadiista laga fahmayaa in waxaweeye suuradnimadii uu ka baxayo laakiin mafsado kale de haddii loo mancinayo iyadu waa halkeeda mafsado kale marka loo mancinayo waa ka duwanta asuuratu rasu faida qutica arasu falaa suura yani waxaweye suuradu waa madaxa yani waxaweeye xadiisna waxaa ku soo aroortay yani faqtaci ra'sa madaxa goo yani si uu geed oo kale ula mid noqdo geed oo kale si uu ula mid noqdo baa xadiis ku soo aroortay in madaxa laga gooyo sawirku farqi ma kale lahaa si uu ku noolaan karo iyo si aanu ku noolaan karin yani sida uu yahay dadka qaar baa waxay moodaan haddii sawirka marka waxa weeye laga dhigo qadar aan noolaan karayn haddii laga dhigo xaalka noocaas oo kur oo keliya uu yahay aan wax kale la socon ama marka waxaweye qaar sare oo keliya uu yahay yani markaa saasoo kale uu yahay inaanu dhib lahayn sax maaha taas xadiidku wuxuu sheegayaa yani madaxa marka waxaweeye inay tahay meesha ugu muuqa dheer sawirkee lagu garanaayo sawirnimadii oo suurada markaysa madaxa ka goobaa layidhi madaxa ka goob si uu geedoo kale ula mid noqdo dee geedna lama mid aha markan kale marka waxaweeye uu madaxi baaqi yahay madaxi hadduu baaqi yahay geed marka waxa lama mid ahaa lama odhan marka waxa qaarka hoose ka jar ama wax la mida yani marka lama odhan saas yadaa marka lama tilmaamin saas aawadeed waa in marka waxa sawirka laga taxadiraa aad iyo aad laysaga jiraa inta yani aad iyo aadna looga fogaadaa masalo kolley kaleo culammada ay xoogaa isku khilaafaan waa jirta casrigan oo ku saabsan duruusaha ma lagu jeedin karaa yani markaa sawirada yani masalada caynkaas ah waa masalo kolay marka ahlucilmiga qaarkoodna ay diideen ahlucilmiga qaarkoodna ay ogolaadeen culammada qaarkoodna waa ku taradudeen oo waagii horena waxaweyan waa manciyeen ama waa ka tawaqufeen markii dambena waa saamixiin oo masalada ku saabsan duruusta in lagu jeediyo sheekh ibnu baaz waagii hore wuxuu marka mutawaqif baan ka ahaa laakiin waxaweye maadaama maslaxadii ay markaysaga weynaansho badan tahay oo nafcigii markaysa marka waxaan yani uu weyn yahay maslaxo shakhsiya qofku inuu isu sawiro oo waxaweye laga yaabo dee marka waxaweeye wax shakhsiya inay tahay waxaa ka awlaysan tan nafcigeedu caamka yahay ee duruusta lagu jeedinayo ayaa marka ka awlaysan saas iyadaaba marka uu yidhi marka culammada hadday markaa tahay ibnu baaz yani waxaweeye saas yadaabuu markaa fatwooday oo fatwadiisii ugu dambaysay marka ay ahayd wakadalika markaysa markaa ibnu cuthaymiin isaguna marka waa fatwooday oo waa marka tilmaamay albani laftiisu waxbuu ka baneeyey yani mawduuca noocaas ah sida marka fataawihiisa qaarkood marka ku sugan marka waxa weeye masaladaas kollay culammada yani qaarkoodna waa diideen oo waxay markaa yidhaahdeen marnaba waxa weye waa inaan yani marka duruusaha yani cidda dadka ku intifaacaya adiga waxba kaama gelin waxa weeye inaad kelmaddaada tidhaahdaa ku saaran marka waxa weeye aad khayrka sheegto laakiin waxa weeye ciddan dariiqaasa wax ku gaari karaan ama dariiqaasaa nafci badan adiga marka mid ku saaran ma aha dariiqaan marka ku bannaanayn adigu waxba ha yeelin waa in marka ashridada caadigaa lagu duubaa oo dabeedno saa lagu faafiyaa ahlucilmiga qaarkoodna saasay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal masalada noocaasi waa mas'alo kollay marka waxa ijtihaadiya weeye oo marka waxa weeye nadarka iyo ijtihaadka marka ku xidhan waxyaalahan marka waxa masaalixulkhaasa ee kollay lagu bannaynayana qofkii marka waxa laga yaabo shay aan ku waajib ahaynba inay tahay haddana marka waxaweeye uu odhanayo yani waxaweeye gaadhi inaan marka waxaweyan yani ka haysto waxay igu xidhan tahay inaan marka ilaaba ilaa la soo baxo yani waxaweye bitaaqada la soo baxo marka waxa sawir kale ama marka inaan dareewa lahay la soo baxo yani waxaweye ayay ku xidhan tahay haddii marka taa aanan la soo bixin gaari ma kaxayn karo gaadhi inuu kaxeeyaana ruuxii waajibkuma aha laakiin waa wuxuu markaa masaalixdiisii ugu baahan yahay masaalixdiisii shaksiga ahaa taa waxaa markaa ka daran taasi waaba yaro yani waxaweyaan waa wax soo noqnoqonaye yani waxaa laga yaabaa inuu safar ugu baahdo beled inuu qabto yani waxaweyan iyadoo xaj ku waajibay markaa aanu jirin oo hore xajkiiba u gutay ayaa waxaa laga yaabaa amaba xajba aanu ku waajibhayn oo xoole uu ku xajiyo aanu haynin ayaa laga yaabaa beled marka waxaan yani jaarka oo kale inuu markaa u tegaayo maslaxa naftiisa ama tijaaro ama wax la mida inuu u tegayo ayaa dhici karta ilaa uu markaa baasaboor la soo baxo markaa uma bixi karo yani waxa weeyaan beledkaa xataa ku dhow ma tegi karo oo ma geli karo yani looma ogolaanayo markaa inuu galo yani ta noocaasoo kalena culammadu yani casrigan waxay isla ogol yihiin yani safarada noocaasee mubaaxa ah in waxaweeye aawadeed ruux u qaadan karo baasaboor yani markaa sawir leh yani inuu qaadan karo waa la isla ogolyahay waana maslaxa khaasa shay ku waajibana ma aha shay waxa weeye daruuri ana ma aha shay daruuri ana maaha marka waxa weeye maadaama waxyaalihii marka maslaxadii fardiga ahaa ay dhici karto marka waxa weeye inay ku bannaanaanayso in wixii maslaxadiisu caama ay noqonayso inay marka waxa ku bannaanaataana waxaay marka muuqata inay tahay marka cala sabiil awlaa inay tahay ayaa marka ka muuqata calaa kulli xaal masalada kolle xaraj baan ka dareemaa laakiin xagga marka la eego min xaysu nadar sida marka waxa weeye aad mooddo inay qawisan tahay saas yada weeye yani culamada qaarkooda waagii hore de ka tawaqufsanaano markii dambe bacdigood waa ka noqdeen bacdi laakiin sidoodii ku sugnaa waa jiraan oo sidood ku adkaysanaya uu ka mid yahay asheekh muqbil ibn haadi alwaadici iyo culamo kale oo kibaariba yani markaa sidaas waa jirtaa inay markaa sidaas markaa ku sugan yihiin marka calaa kulli xaal laakiin tasaawiirtan kollay la sahashanayo aadkii aadka loo farabadsaday waxaan ku waaninayaa in waxa weeyaan markaa eh, dhallinyarada aada ugu sii badane inay iska daayaan oo ilaahay ka baqaan yacni waxa weye waciidada iyo nusuustaas waa inay ku kuwaana qaataan waa in markayse marka waxaan yani iska jiraan wax marka ay yacni ku cadaab mudanayaan ama marka waxay dembi uga imanayo ama calal haddii markaysa markaa is yidhaahdaan waxa weeye war mala sidan ma aha war armaynay ahayn oo sidaad ismoodsiisay xaalku aanu ahayn waa laga yaabaa qaarkood inay is yidhaahdaan yani waxyaalahani markaa ma soo gelayaan sawirkii oo waxaweye laga yaabo wadaad hadal yidhi inay marka iskaga qanceen bal wadaadkaasi hadalka uu yidhi aad iskaga qanacday haddii hadhow marka xaqiiqadu aynay ahayn sida uu yidhi oo marka ay noqoto in dembi ku sugan yahay bal maxaa kaaga imanaya maxaa kaaga imanaya yacni waxaa nafcina aanad ka helayn oo waxaad kaga intifaacaysa ayna jirin yacni ayna iman karto inay waxaweeye dembi lagaaga qoro oo dee cuquubo aad ku mutaysata ay iman karto ya inaad ku tallaabsato maaha shareecada xataa waxaa lagu yaqaanaa shayga laga shakiyo in laga fogaado dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk waxa ku shaki geliya ka tag waa diin ilaashan arrin ku saabsan qofku diintiisii ilaashanayo diintiisii uu ilaashanayo marka yacni waxa uu ka shakiyo inuu ka tago oo uu ka fogaado wixii shubha ku sugantahy ka fogaado yacni waxa weeye qofku marka waxaa yacnii inuu tawaruc iyo dee diin weyn u saaxiib yahay ayay marka waxaa tilmaamaysa oo taasi marka waxan ay faaiideynaysa marka aad iyo aad taasna waa in isaga jiraa waa in marka lagu dadaalaa sidii laisaga ilaalin lahaa aad iyo aad lagu dadaalaa laga fogaadaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub